intaa kadib ikhwatii fillaahi kelimaadkeennii ama tawjiihaadkii aanu wiigiiba hal mar khamiista aan masaajidka iman jiray maranga baaba bacaawi insha allahu tacaala natajadad maratan ukhraa mar horaanu soo samaynay inqiaac baa haddana dhexda naga dhacay mararkanka kadib haddana nujadidu maratan ukhraa insha allahu tabaaraka wa tacaala kelimadayda caawa halkan aannu ku qaadanayno waa midaad ku aragteen ciwaanka oo ah ahabaat cala diin illaahi subxaana wa tacaala cinda alfitan diinta ilaahay subxaana wa tacaala in lagu sugnaado ama sugnaanshada diinta ilahay lagu sugan yahay ama ku sugnaanshada diinta ilahay lagu sugnaado wakhtiga dhibaatooyinka jiraan siaad ogsoon tihiinba alinsaanu mubtalan wey fii xayaatihi fii fi dunya waa mubtali mid la imtixaamay wuu in kaana fii nicmatin nicmo min allaahi hadduu ku jiro wuu imtixaaman yahay inuu ku shukriyo nicmadaas iyo inuu ku kufriyaa la fiirinaya hal yashkur am yakfur haddii uu masaa'ib uu ku jiro iyo eh, dhibaatooyinna waa mubtali wey waa imtixaaman yahay inuu ku sabro masiibadaa ku dhacday iyo inuu markaa usan ku sabrin oo maaragtay cajm uu la yimaado marka jazac iyo argagax iyo sheegasho idan marnaba adigu maaragtay imtixaan la'aan ma ma tihi ibtiladu ama fitan markii la yidhaahdo nuxurkeedu waxaa weye macanaheedu alimtixaan walikhtibaar wey alikhtibaar walimtixaan wey la fidneeyo qofka la imtixaamoo la ikhtibaaro iyo ibtilo wey marka alibtila alimtixaan wlihtibaar w fitankuna ayadoo macaani badan ba lakin markii laisku soo aruuriyo alibtila wlihtibaar iyo walimtixaan bay isugu imanaysa xikmadaha ilaahay subxaana wa tacaala oga leehay ay fara badan yihiin ka waxaa ka mid ah hadduu qofku muslim yahay oo la imtixaamo in la fiiriyo saadiqnimadkiisa rabbulcaalamiin wuu og yahay quluubta isagaa daalacda laakiin tukhtabar likay yudhir allahu subxaanahu wa tacaala iimaanaka am kunta saadiqan am kaadib inaad iimaankaas sheeganaysa uu run yahay iyo inaad waxaa sheeganaysa uu been yahay buu ilaahay dadka kala daahina ilahay asagu uu og yahay quruntuuda alacdo uma marka qalbigaada waxaa ku jiro sidqi iimaankaada yahay iyo inuu been yahay oo nifaaq kugu jiro rabbulcaalamiin waa ogyahay laakiin dadka ayuu u muujinayaa si loo kala ogaado tamxiis kala saaritaan qofkii ay dhab ahayd iimaanka iyo sidqiga iyo qofkayna dhab ahayn ayaa markuu imtixaamkii ibtiladii iyo ikhtibaarta timi hadda soo kala bixi dadka baa kala garanaya war hebel ninka hebel ah wuxuu sheegan jiray oo islaamnimaad ka muuqan jiray waxaa markuu ku dhacay siduu noqdo ma aragteen iyo ninkii hebel ahaa xaqiiqatan wixii ku dhacay iimaankiisii baa maaragtay soo baxay wahaakada idan xikmadaha ilaahay ah, imtixaamkaas waxaa weeyaan atamxiis watamyiiz bayna asaadiqi waalkaadib la kala saaro waa xikmadaha wey waxa kale ayadna oo ilaah subxaana wa tacaala xikmadihiisa ka mida qofku la imtixaamayo laba mid un weeyaan qof aan dembi lahayn inuu yahay iyo qof dembile inuu yahay ambiyadoo kale wax dembi ay lahaayeen male oo ilaahay subxaana wa tacala dunuubtooda dhaafay rabbulcaalamiin baana doortay oo rasuul ilaahay uu doortay wey wa rabbuka yakhluqu maa yashaa wayakhtaar wamaca dalika akar nnaasi imtixaanan wibtilaan waa wa ashadduhum ibtilaa'an ambiyada ilaahay lirafci darajaad wey inay darajaadkooda loo ziyaadiyo kor loogu qaado intaasoo imtixaan waxaa loo marinhayaa qudwo iyo dayasho in lagu daydo iyo ilaahay subxaanau wa tacaala inuu darajaadkooda kor u qaado weeyaanoo meel sare uu geeyo ama ayaga wixii ka soo hadhay ibtilaaha iyo imtixaan ku dhacaya waa macaasi iyo dunuub ay galeen wey idan dhaqitaan baa ilahay subana ibtilahaas imtixaamka hadday ku sabraan oo sidii la raba ay ku yimaadaan rabbulcaalamiin wuu kaga dhaqahayaa dembigaa lagaga dhaqi oo maaragtay darajahanna waa loo samaynaya dembigana waa lagaga dhaqay qofkii waa la imtixaamay oo xanuun iyo jiraa lagu sii daayey waa sabray ilaahay subxaana wa tacaala dunuubtuu kaga dhaafaya takfiir wey takfiiru dunuub wey dunuubtaa loogu dhaafaya ama faqri baaba ilaahay ku salliday waa maarata imtixaam wey waa sabr ilaahay subxaana wa tacaala marka dunuubtu kaga dhaafaya ilaahay waxuu leeyahay nabiga calayh isalaatu wasalaam haddii haabita saxiixa ilaahay qofkan waa imtixaami maaragtay imtixaamkaasna dunuubtiisa ayuu ku dhaafayaa xataa yamshiya cala alardi walaysa calayhi khai'a ilaa ardada dusheeda uu kaga soco wax dembiya baa lahayn si looga dhaqaya idan marka labadaa qof weeyaan mid darajaadka lagu siyaadinay mid dunuubta lagaga dhaafayo ikhwatii filaahi ibtilada iyo imtixaan abaadka waxaa layihahdaa sugnaansho wey inuu qofku markuu dhib ku yimaado uusa argagixin ama sheeganin oo min allaahi alla uusa ka sheeganin inuu sabraa laho ku sabro imtixaamka ilaahi subxana wa tacaala imtixaamkii fitanku waa anwaac badan yihin noocyo fara badaan weeyaan noocyahooda waxaa ka mida qaar aliftiraaq wa cadam lijtimaac tafaruqa ummadda ku dhacay fitan wey waa fitan weeye fitna wey ummaddu inay kala tagto ummaddu wuxuu ilaahay amray inayan hal mid noqonno ummadda muslimiinta wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu bali amar waxaa nalagu siiyey inaan xadhigga ilaahay wada qabsanno waxaa nalaga reebay inaannu kala tagno iskhilaafno idan alfitan wey fitan wey ikhtibaarkawaxaa la yidhaahdo iftiraaq iyo kala tegid iyo iskhilaafku waa fitan wey diinta ayuu burburinayaa awooddii iyo waxudadii buu burburinhayaa dhaqaalihii buu baabi'inhayaa ikhtilaafku iyo iftiraaqu iyo kala tegitaanku wuxuu ka tegaya maleh yaakulu اlakhdar waalyaabis baa leehay wax qoyaniya wax qallalanba wuu wada cunaya bimacnaa wax ka tegaya male ikhtilaaf iyo tafaruq ummadda ku dhaca wax uu ka tegay diinna wuu ka baabi'inhayaa oo ummad khilaaf ku dhacay diinteedu ma fiicnaanayso awooddeedii wuu baabi'inhayaa iqtisaadkeedi iyo dhaqaalaheedi wuu maxabadii iyo kalgacaylkii dhexdooda yeellayna uu baabi'inaya idan fitanku waxaa ka mida aliftiraaq walikhtilaaf baa ka mida fitanku waxaa ka mida addunya fitanatun addunya baa ka mida adduunyada jacaylkeeda in maarata lagugu fitnayo oo maantao dhan un adduunyaha dabarto iyadu waa jeceshayo ka sheekaynaysa waxaynaysa fitnatu dunya wey waxaa kale oo ka mida nisaa qofkii in lagu fidneeyo un oo u maantao dhan haweenuu daba ordoun ayadna waa noocan waa fitno wey fitnatulmaal baa ka mida fitanta qaybaheeda waxaa ka mid fitnatulmaal xoolaaba ilaahay ku siiyeyba xoolihii baad ku fidnood meeshii la rabay inaad wanaag iyo khayr aad ujeed kuu jiiddo ayaa shar iyo dhibaato iyo waxaad u kacday marka xoolihii baa ku fidnay marka waa fitnatulmaal maarata inuu had isheer qofku ka galo inuusa ilaahay subxaana wa tacaala xoolaha uusan ku fidnaynin marka xooluhu fitan bay duqyaan bay kugu ridi kibir iyo maaratay waxa la yidhaahdo ulmi iyo xadgudub iyo ictida inaad ummadda ku xadgudubtid inaad xuquuqda ilaahay aad ilowdi xaqi ilaahay kuu lahaa inaad inkirti zakadii lagu waajibay aad diiddi dadka aad xaqirti xaqii aad ku tumati ummadda ilaahay aad jiidhi waxaasoo dhan maalka xaggiisuu ka yimaadaa hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala kaa badbaadinin fitnatulmaal baa layihahdaa fitnatulawlaad ayaedna waa qayb ka mida wey carruur baa ilaahay ku siiyey carruurtii baad ku fidnowday caruurtii ayaad ku fidnowday jacaylkoodii iyo dabaorodkoodii iyo waaynta inaad tarbiyaysid oo mas ka noqotid waa shay la rabo laakiin ayay ku fidnowday oo waajibaadka ilaahay oo dhan ay ku dhaafiyaan oo maantao dhan carruur aad ku haysto xuquuqda ilaahay oo dhan aad ku burburisto oo salaadihii jamaacaadkaad u kici iyo diintii aad baran lahayd iyo khayrkaad ka qayb qaadan lahayd iyo wixii oo dhanba carruurta dartood aad u daysi waa fitn wey carruurtu fitnay noqonayaan inama amwaalukum awlaadukum fitna bu alla subxaana wa tacaala awlaaddiinna iyo carruur iyo xoolihiinna waa fitnay noqonaya waa fitan wey marka inuu qofka muslimka naftirkiisu inuu iska ilaaliyo waxyaabahaasuna waa fitanka fitnatu dajaal baa ka mid oo min ashraadi saaca oo dajaal asna maaratay fitan socda wey markuu yimaado in baa kuna fidnoobayso o ilaah ka dhiganayso raaci inna ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka badbaadinaya fitnatulmarad baa ka mida qofka xanuun xanuunnaa ilaahay ku sallidi xanuunsan fartu qaada waa la jebin xanuun maarata aan dhammaanaynin oon bogsiyo lahayn oo maaragtay eh, daba dheeraada baa laga yaaba inuu ilahay subxaana wa tacaala ku rido ama bayna xiinin wa aakhar yani mar buu ku dhici waayo haddana ku kalaa ku dhici haddana wahaakada idan fitnatulmarad waa nooca ayadna marka fitana wey sidoo kale faqriga ayadna waa nooco fitanta ka mida wey faqriga faqri baa ilaahay subxaana wa tacaala kuu si kastooda orodiy wax kastooda orodiy xadhig kastooda isku xidhiba laba shinna odoo odeeda isku meel ma keenaysa saaxibu ciyaal baad noqotay xoola male faqri baa ilaahay kugu sallay aydna waa fitan wey inuu qofka muslimka uusa argagahin waxaasoo dhan waa anwaacda fitanka ay leedahay waxaa ka mida tasallud alacdaa cadow maarata acdaada muslimiinta in lagugu sallido ama muslimiintaba lagu sallido cadowgaada in lagugu sallido oo uu ku burburiyo ama diintaada uu burburiyo ama adigaba marka uu maaragtay ku harafaadiy oo ku xidho oo ku masaafiriy oo dhibaato uu kuu geysto tasallud alacdaa ayaduna waxa waa fitan weeyaan wahaakada way fara badan yihiin anwaacda fitan waxaasoo dhan waxaa ka mida siraaca xaqa iyo baatilka dhexdooda ka jira ibtila weeye fitan wey bimacnaa xaqi aad haysatay baa lagu maaratay lagugu maaragtay tiigsanhayaa oo dadkii ehelkii aad ka dhalatay baaba lagugu imtixaami oo xaqii bay kugu nacahayaan ama xaqii baa lagugula dagaalamiba dagaal baaba lagugu qaadiba xaqi aad haysatay maxaad u haysataa baa lagugula dagaalami idan xaqi tamasuka aad haysatay ayadna naftigiisa waa lagugu imtixaamaya imtixaanbu noqon oo waa lagugu nici oo waa lagugu dagaalami oo waa lagugu fogayn oo waa lagugu maartay lagugu xaqiri oo istihzaa lagugula dhaqmi oo qaab khaldanoo sax ahayn baa xaqaad haysatay intaasoo magac baa bixinaya wax aad samaystay haddana ma leh ila allah sidoo kale allah dadkaad ugu yeedhaysiiyo diintiisa naftirkeeda waa lagu imtixaamay dhibaataa kaa soo gaadhi ambiyada ilahay maxay galabsadeen udcu llaaha walaa tushriku bihi shay tay dhaheen haddii waa kii maarata ayagiiy ummadahoodii waxa kala qabsaday waad la socotaa khayr bay ambiyadu keeneen iyo rususha iyo waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid bay keeneen waxaan wanaag ahaynoo ay keeneen male maca daalikana qaybna waa la laayey qaybna dabbaa lagu riday qayb waa la masaafuriyey intaasoo waxa dhibaata loo yeeshay intaasoo waxa dhibaato ayaa loo yeeshay idan marka anwaacda fitanku aad bay u fara badan yihiin ma aha keliya inuu qofku maaragtay eh, hal dhinac bas ay tahay idan waxyaabahaasoo dhan markay yimaadaan waxa ugu adagna waa diintaadaoo lagaa fidneeya wey ugu khasaara badan diintaada in lagaa soo galo oo ama cadow lagugu sallido ama maaragtay diintii haysashadeedii lagugu fogeeyo lagumaaratay lagugu dhibo midda ugu daran wey waxa kaloo dhan waa waqti bay leedahay xoolaha hadday wixii ilaahay kuu qoray waayi mayse awlaadda ilaahay baa keena diintii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey oo ilaahay uu kugu hanuuniyey haddii lagaa fidneeyo waxa ugu daran wey haddii lagaa fidneeyo waxa ugu daran wey oo khatarta idan waxyaabahaasoo dhan ikhwatii fillaahi waxaa weeyaan waa fitanka marka kelimaadkeennu ama muxaadaradu dhowr noocbaa in waa mawduuc aad u ballaadhan wey wax badanna waa laga qoray saddex qaybood ayaad mooddaa markii la soo ururiyo inay iskugu imanayso awalan inuu qofku aqoonsado anwaacda fitanku ay leedahay inuu aqoonsado midda kale labaad waxyaabaha markuu imtixaamkaa uu dhaco qofku ku dhaco oo fitanka iyo ikhtibaarta haddii kugu dhacdo cawaamilu khabaad waxa sugnaansada waxyaabaha oojinay keenay inaad sugnaati oo fitankii iyo wixii kugu habsaday inaad ka badbaadi oo sugnaati ooda meeshaa taagneed aada ka dhaqaaqin oo ilaahay uu ku sugo asbaaba iyo cawaamil bay leedahay cawaamisha iyo asbaabaha inaad barati cawaamisha iyo asbaabahaas inuu qofku aqoonsado oo uu barto qodob kale saddexaad namaadij tusaalayow uu qofku ku cibro qaato oo ku daydo in maarata la daraaseeyey oo dad maarata la imtixaamay wax kasta oo kugu dhaca waa lagaaga horreeyey idan dadkii fiifiicnaa oo la imtixaamay siay u sugnaayeen imtixaamka ku dhacay xajmiga iyo baaxadda uu leh waxa ku dhacay intuu dhan yahay xagdin haddii lagu imtixaamay awlaad haddii lagu imtixaamay masaa'ib marad iyo xanuun hadduu ku dhacay ehelkoodii haddii lagu ibtileeyeba iyo anwaacduu yahay oo dhanba dadkii fiifiicnaa wixii oo la imtixaamay tusaalayow la soo qaato tusaalayowgooda saddexdaa qaybood ayaa ugu muhiimsan mawduuca daraasadiisa atacaruf cala alfitan waanwaaciha inuu qofku aqoonsado fitankiiyo noocyaha ay leedahay ay tahay talabaadna atacaruf calaa cawaamil abaat maaragtay maaratahabaat fii diin illahi cinda alfitan uu qofku cawaamisha keenaysa inuu sugnaado iyo maarata markay fitan iyo dhibaato ay dhacdo iyo inuu tusaalayow aad u qiimo badan uu qofku daraaseeyo oo diinteenna lagu sheegay idan anwaacdii fitanka tacaruf calaa maarata fitan anwaacda hadda aanu sheegayna weeyaan fitnatu dunyaa iyo fitnatu nisaa iyo aliftiraaq ikhilaafa iyo fitnat lmaal iyo fitnat lawlaad maarata fitnat dajaal sidoo kale fitnat lbarad alfaqr tasallud alacdaa anwaacdoodu aad bay fitanku badan tahay waxyaabahaas iyo hayrkood waa fitanka iyo waxyaabaha qofka lagu imtixaamo lagu ibtilaayay ka mid yihiin inahaas markaas waa waxyaabaha ka mida wey inta haddaan halkaa kaga baxno fitankaas luqa ahaan fitan waxaa la yihahdaa fatana fatana arajulu adahaba markii la yidhahda ninkii wuxuu fidneeyey dahabkii macnaheedu waxaa weeyaan adaabahu bimacnaa waa dhalaaliyey wakhtabarahu bimacnaa dahabkii ayuu maaragtay dhalaaliyey adaabahu wa azaalahu min almaaragtay maarata min alqishra ama tasyiif yani dahabka markii dabka la saaro oo la gubo oo laga saara wixii awsaakha markii la gubo oo gubto waxaa duuli wasakhdii iyo waxaasoo dhan baa ka baxaysa intiisa nuxurkahedaa saafigayd baa soo baxaysa ida markii la yidhaahdo fatana arajulu adahaba ninkii wuxuu fidneeyey bimacnaa oo uu saafi yeelay maarata dahabkii bimacnaa waxaa weya wuxuu ka qaaday wasakhdii iyo qabashkii saaraa iyo waxaasoo dhan waa markuu gubo oo dhalaaliyo wey asalka luqada noocaas wey saasay noqonaysaa dahabkii iyo wixii lamid ama fatana rajul xadiid maaragtay birtii buu ninkii imtixaamay ama bimacnaa uu fidneeyey bimacnaa birtii buu gubay kolkaasuu wasakhdii iyo wixii saaraa oo dhan ka qaaday birtii markii dabka la geliyo oo lala dhaca maarata baabkii dubaha iyo wixii lamid madraqada lagu dhufto wasakhdii iyo wixii o ka duulaysa birti saafideedii baa soo baxaysa wixii o ka duulaya idan luq ahaan weeyaan waa inay maaragtay wixii saxdahaa iyo wixii qaladka laga saaro shayga idan imtixaamka fitanka qofka la fidnaynhayo tamxiis wey kala saaritaan qofka xaqiiqa iimaankiisu dhab iyo kii kale baa la kala saaraya waa xikmadaha wey midda labaad waxaa weyaan maarta inuu qofka aqoonsado maarta xikamka ku jira imtixaamka iyo fitanta qofka la imtixaamayo waa atamyiiz marka waa tamxiis wey bayna asaadiq waalkaadib wey waa ku alla subxaana wa tacala uu leehay aliflaamim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun war dadkuna waxay u malaynhayaan inay laiska daynhayo ilaahay baan rumaynay intay dhahanin faraha laga qaadayo oon la imtixaamin waa lagu imtixaamin walaqad fatanna aladiina min qablihim fala yaclamana allahu aladiina sadaquu walaa yaclamana alkaadibiin rabbi subxaana wa tacaala kuwii hore waan fidnaynay ba alla subxaana wa tacala waan imtixaamnay marka alla subxaana wa tacala wuxuu daahirinhayaa kuwa saadiqiintaa ayuu ka soocaya kuwa maaragtay ah aana kaadibiinta waxay sheeganayaan aana saxab ahayn markii la wada caafimaad qabo oo diinta islaamka la wada hayso nin kastaba weeyaan waa rajul waxaa weeyaan mutakaamila oo maaragtay diinjacaylka iyo waxaa ka muuqday waxoo dhan laakiin markay imtixaamku yimaado dadku sidaa ma wada ahanayo sidaa dadku ma wada ahanayo intaa haddaan ka gudubno ikhwati fillaahi waxaan u gudbaynaa zamankan aannu ku jirno ama adduunyadoo dhanba bisifa caama waa daarulibtilaa walikhtibaar wey adduunyadu waa daar imtixaam weeyaan oo ikhtibaar qofka la imtixaamhayo waxyaabahaannu sheegnay caafimaadkiisa waa lagu imtixaamayo hadduu ilaahay caafimaadku siiye waa lagu fiirinaya inaad ku shugrido ilaahay iyo in kale haddii marad laguu rida waa mumtaxin baad tahay xoole haddii lagu siiya waa imtixaaman tahay faqri hadduu kugu dhac waad tahay cadow haddii laguu sallida waad imtixaaman tahay wahaakada meelaad ooga baxsanaysa male idan labaa loo qaybiyaayo imaa fii nicam illaahi inaad ku jirti wa imaa inaad fii musiiba aad ku jirta labada mid u nicam min allaahi haddaad ku jirto waad imtixaamantahay ilaahay bifadli wa karamihu nicmadaa kugu siiyey amaa masaa'ibku sida qaalibka bini aadamka asaga ayaa la yimaada dembi uu ku dhacay ama uu la yimid sababkeed bay musiibada ugu timaada waxaan yar daraasaynayna markaas siduu wakhtiga uga faa'idaysanno awalan qofkii fitan iyo markii ku dhacayo imtixaamkaas la ibtileeyo noocuu doono ha ahaado ama xag diin ha ahaado ama xag adduunye ha ahaado haddii lagu imtixaamo asbaabaha keena imtixaamka inaad ku fawsti oo ilaahay uu ku sugo waa midda ugu muhiimsan way oo ilaahay inuu ku sugo ooda maaragtay aada ku dhicin imtixaamkaas asbaabo iyo cawaamil bay leedahay kow waxaa ka mida ah cawaamisha koobaad attacawud billahi min alfitan inaad ilaahay u cararto oo ilaahay ka magangesho fitan sideedaba inuusan ilaahay kugu ridin imtixaam waad aragteen ducada nabiga in badanoo ka mida ah eeyahay uu ka magangeli jiray allahuma innii acuudu bika min maarata min fitnati almaxya walmamaat waa nolosha fitanteeda iyo geerida fitanteeda wa min fitnati masiixi dajaal ninka dajaal la dhihi jiray masiixu dajaal fitankiisa ayuu dhihi jiray maaragtay cadaabulqabrigaan kaa magangeli naar baan kaa magangeli jahannabaan kaa magangeli intaasoo dhanba nabigii ducooyin badan buu ku ducaysan jiray aqwa silaaxa waxaa wey ama caamil aliltijaa ila allahi subxaanahu wa tacala in ilaahay xaggiisa loo cararo oo qofku ilaahay uu magan galo fitan uu ka magan galo waa caamilka koobaad oo qofka had iyo jeer allahuma inaa nacuudu bika min alfitan maa dahara minha wamaa batan allah waxaan kaa magangelhayaa fitan waxaa muuqda iyo midda qarsoon marka aliltija marka atacawud billahi min alfitan alla magangal uu ka magangalo qofku fitan waa silaaxa ama cawaamisha ugu xoog badan oo qofku uu ku sugnaado wey ilahi subxaana wa tacala intuu ducadaada aqbalo ayuu ilaahi subxaana wa tacala kaa badbaadinhaya fitankii haddaad ku dhexdina rabbi baa kaa badbaadin haddii kalena asaga ku gara marinba fitanka qodobka kale ee maaragtay labaad oo cawaamisha iyadna xoogga badana tajannubu lfitani walfiraaru minhaa inuu qofku fitanta ka cararo ka fogaado ooda doonanin maarata waa ku alla subxaana wa tacaala u lahaa maarata wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaas war iska ilaaliya fitan oo hadday timaado fitankaas uu maaragtay ay waxoo dhan wada camimayso wtaquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaas kuwii dulmiga la yimid iyo fitanka sababkooda ay ku timid kuma ekaanaysa markay soo dhacda fitanka saalix iyo daalixba way wada camimi dhammaan way wada qabsanaysaa hadhowaa laakiin la kala soocmiyo midna marka intii ficnaydna maqfiradii ilaah iyo raxmaddiisii bay aadhayaan intii kalena ciqaabti iyo cadho ilaahay bayyaa ku dhici laakiin way wada camimaysaa marka atajanub min alfitani waalfiraaru minha inuu qofku ka fogaado tajanub lfitani walfiraaru minha inuu qofku ka cararo fitanka ooda doonanin oo waxyaabaha fitanta iyo ibtilaaha keena aada aada gacmahadaada ku doonanin oo maxaa ka mid a ah? macaasi iyo dunuubta aad iska ilaalisa aad iska ilaalisa waxyaabaha kuu sababaya fitan iyo dhibaato kuu sababhaya aad ka fogaata waa cawaamisha waxaa weya lagu badbaadaya ka midta sidoo kale cawaamisha waxaa ka mida ah, asabru cinda wuquuci اlfitan awaamir habaat yani haddiiba fitankii dhacdo kugu dhacdo inaad sabirtooda argagixin alimaanu biqadaa illahi wa qadarihu inaad sabirtooda argagixin ambiyada ilaahay iyo dhammaantood markaad taariikhdooda akhrido waad garanaysaa habaatkay muujiyaan inaad sabirti oo dulqaad muujisi oo dulqaadati oo sabirti markay fitantaadii kugu dhacdaba qodob kale afraad sabir aad aad buu badan yahay allah subxaanah wa tacaala ambiyadiisii markuu ka hadlaayey oo maarata qur-aankeenna oo in badan uu kaga hadlay alla wuxuu leey wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ba alla subxaana wa tacala uu leh a'imma ambiyadii waxaannu ka dhignay a'imma maarata ama reer banu israa'iil wajacalnaa minhum min bani israa'iil waxaannu ka yeellay markaa a'imma oo rusul ah kuwaasoo maarata yahduuna hanuuna biamrina lama sabaruu markay sabreen wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun idan sabirku bisabri waabaat ayuu qofku bisabri ayuu ku gaadhayaa ayuu qofku ku gaadhayaa meel fiican uu ku gaadho inuu qofku sabro oo maaragtay uu sugnaado oda argagixin qodob kale afraad oo cawaamisha habaatka keena iyo sugnaanshaha almubaadaratu ila aacaat cinda xuluuli اlfitan musiibadu markay kugu dhacdo inaad daacada ilaahay cibaadadiisa u cararto inaad alla wa tacaala daacadiisa aad badisay ood ku cararto salaada aad badisi ducada aad badisi sadaqada aad badisi khayrka aad badisi markaad aragti inaad lagu fidneeyo lagu imtixaamay inaa oma xanuun kugu dhaco ama wax kugu dhaco maaragtay aad aragti inaad imtixaaman tahay inaad u caragto daacada ilaah daacada ilaahay inaad u caragto almubaadaratu ila aacaat cinda xuluulifitan waa ka xadiidka baadiru maaragtay waa ku nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam fitanan ka qidaci leyl markaa qabla intayna idinku iman fitan qabla fitan wey ka qadaci leyli mudlim habeenka saacaadkiisa ee mugdiga oo kalea fitan noocaasa intayna imanin degdega waa lowla bilacmaali saaliaad u degdegu nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam yusbixu rajulu waa kii marka yusbixu rajulu mumina wayumsi kaafira wayumsi mumina wayusbixu kaafira yabiicu diinahu maaragtay bicaradi min addunya aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam u degdega baadiru bilacmaali saalixaat marka acmaasha saalixa u degdega fitanan ka qadaci laylmud intayna idinku iman degdega le oo habeenyaalka mugdiga saacaadka habeenka mugdiga fitan noocaasoo kale madow waa khuduurada iyo khatarta ay leedahay wey ba habeenkii saacaadkiisa mugdiga ayaa lagu shabahay kolkaasaa nabigu wuxuu yidhi ninkuu waa bariisanayaa isagoo mumina ah. oo mu'minoo iimaan la waaga u beriye gobolkiina wuxuu u dhacayaa isagoo gaalaba diintiiba ka baxayba ama gabolkii baa u dhacay asagoo mumina waagaa wuxuu u beryayba asagoo gaal yusbixu arajulu mumina wayumsi kaafira wayumsi muminan wayusbixu kaafira waa fitanka ku dhacayo khatartaas markaasuu nabigu sheegay oo ninku diintiisi uu iibinhayaa waxaana macnalahaynu adduunya ayuu ku iibinhayaa waa khatar wey almubaadaratu ila aacaat cinda xuluuli lfitan waa iyadna cawaamisha iyo waxyaabaha habaadka iyo sugnaanshada inuu qofku khayrka iyo daacada u degdego markuu arko fitanku ay dhacaan qodobka kale shanaad alcilmu harci maaratay atacallum bicilmi harci alcilmu sharci min aqwal asbaab buu qasna ka mid yahay qofku inuu aqoon sharci oo diiniya uu leh aqoonta diiniga markaad leedahay waxaad garan kartaa hadda imtixaanku markuu dhaco horta waxaan fitana inay tahay baad garan fitanku markay soo socoto intayna imaninba culimmadu garanhayaan laakiin caamada iyo bulshaweyntu marka intay ku dhacdo ay dhabarka jeedisay garanayaan inay fitan ku jireen laakiin culimmada iyadoona imanin bay garanayaan soo socot ayay garanayaan idan cilmu sharci aqoontiisu qofku markuu aqoon cilmi diini uu leeyahay asbaabaha sugay ka tahay qofka cawaamisha sugaysa maxaa waxaanu ilaahay sheegay oo fitankaa ay jirto oo in la sabraa oo la argagixin oo alla laga eed sheeganin oo alla maarata qadarkiisa iyo qadihiisa maaratay la aamino iyo wixii la midkeeda ah, aqoon hadduu qofkuu leeyahay waa waxyaabaha cawaamisha xoojin kara qofka inuu sugnaado wey alcilmu sharci qofka hadduu aqoon diineed leeyahay uu sabri maarata waa waxyaabuu ku badbaaday ka midta inuu badbaada ayaa u dhowda waa in kaana la arkaya marka asagoo cilmi sharcila haddana waxaa laga yaabaa waafajinta ilahay baa iskale laakiin isbaabaha ugu xoog badan cilmiga sharciga ka mid lakiin qofka hadduu aqoon diineed ba lahayn waxaa laga yaabaa shaydaan intuu ka faa'idaysta markay imtixaan ku dhaco inuu yidhahdo anuu dad ma dulmiyo oo kan weeyaanoo keer baanahay muxuu ilahay inuu ilahay ka sheegtaa dhici kar inuu alla ka sheegto laakiin aadaabta ilaahay subxaana wa tacaala loola dhaqmo iyo waxyaabihii lamidka iyo sugnaanshada iyo waxaasoo dhan cilmiga sharciga ayaa kuu tawjiihinaya idan asbaabaha iyadana ugu xoog badan oo lagu badbaado cilmiga sharciga ka mida ah. macnaheedu halkaa waxaa weeyaan cilmiga sharciga in la barto aqoonta diinta in la barto cilmiga la sheego ee xaqiiqada ee ah waa diinta islaamka wey culumta sharciga wey ama culumta dunawiga waa waxyaabuhun adduunyada wixii ku saabsan uu qofku wax kaga kasbada wey adduunya kasabkeedu ma loo bartaa ee maantao dhan iyo luqaad iyo xisaab haddaad barati aakhira marnaba kugu tawjihin maayaan wax aakhira la yihaahdo iyo alla kacabsi oo marnaba aad ku arkaysa maleh marnaba kuma arkaysa saa darteed xaqiiqada sharciga waa cilmiga islaamka wey waa culumta diiniga ee sharciga kuwaasaa qofka caqligiisa dhisaysa akhlaaqdiisa dhisaysa qiimay u yeelaysaa maxaa yeele waxyi ilaahay markuu qofku qur uu akhrisanayo u xifdiyo axaadiidta nabiga uu baranayo wax bashar ka weyn weeyaan hadalka idan qofka wuxuu noqonayaa qof maskaxdiisa iyo caqligiisu aad u sarreeyay noqonaya idan marka alcilmu sharci baa ka mida qofka sugta waxaa kaloo ka midoo lixaad alikhlaas daacadnimo ikhlaas ila allahi subxaana wa tacaala niyadaadu aad idaaca tahay khaalis aad tahay ilaahay subxaana wa tacaala aad daacadu tahay oo iimaankaad sheeganaysa iyo waxaan o dhan iyo diintaadu ay daacad ka ahayd asbaabaha lagu badbaaday ka mid cawaamisha lagu badbaado ikhlaas waa cunsurka ugu xoog badan buu ka mid yahay diintii aad sheeganaysay iyo waxyaaba maaragtay islaamkii iyo waxaasoo dhan inay adday daacad iyo dhab kaa ahayd rabbulcaalamiin ikhlaaskaas iyo daacadnimadkaadaasu asbaabaha lagu badbaadaye xooga badan bay ka mid tahay alikhlaas iyo wacado maaragtay riyaa inuusan qofku istususiyo waxyaaba uusan waxaan u samaynine alla dartii ay ka ahayd shaygan ikhlaaska waxyaabaha lagu badbaada cawaamishay ka mid tahay qodob kalee toddobaad oo qofka waxyaabaha cawaamisha sugi karaa muraacaat almasaalix waalmafaasid inuu qofka muslimka taa naftirkeeda aqoon cilmigii sharcigiba hoos imanaysa inuu qofku muraaceeyo waxyaabaha maslaxada iyo waxyaabaha mafaasida waxa ay haddii la sameeyo mafsadada iyo dhibku iyo imtixaanku ka iman inaad ka fogaato inaad ilaaliso masaalixdii wixii khayr laga helayana aad soo jiidat ood la timaado ood wixii mafsado iyo dhibaato keenhayana aad iska ilaaliso iska fogayso ood ka fogaati waxyaabaha cawaamisha lagu badbaadaya ka mid tahay muraacaat almasaalix waalmafaasid wixii masaalix iyo khayr oo naftaada khayr oogu jiro oo ummadda khayr oogu jiro inaad ilaaliso oo ku ilaalisa wixii mafaasid iyo shar iyo dhib keenhayana aad riixdi ood fogaysi ama aad ka fogaatiba amaad ka fogaati tusaale nin daaciya ayaa tahay muslimiintii diina ugu yeedhaya ama nin mutamaasiqo diinta islaamka haystaa tahay wax kastoo dhibta naftaada dhib u soo jiidaya inaad ka fogaato ilaana dhib hadduu kugu yimaado waroomaysa inaad sugnaan inaad si maaragtay aad iska ilaaliso mafaasida iyo aad eh, ka fogaad saas darteed baa nabiga calayh salaatu wasalaam maka asagoo saxaabadiisa markay joogeen tawjiihaadka ku socon jiray wuxuu ah wax waajibaadoo la amro bmanaa cibaadaad la samay salaada keliya la farad yeele maka saddex sano la joogay wax cibaado oo la sameeyo oo laisku waajibay salaada ka jir inta kale tarbiyahe inta kale tarbiyahe isbiru baa la dhahay war sabra iyo maaragtay eh, gacmiinna ilaaliya dulqaata maaragtay taxakuma naftiinna isqabta ayaa la lahaa walidaalika saa baa waxaa yimid asnaamtii la caabudahayeen dhagaxyihii quraysh caabudahayeen in la caayo oo la burburiyo waa madlab sharciga ah wey madlab diiniah weeyaanoo diinteennii baadna amraysa laakiin dhib hadduu ka imanayo sharcigu wuxuu yidhi baldhegays markii eh, caayeen muslimiintii iyo saxaabadii baa waxay caayeen asnaamtii ba caayeen war waxaan wada xaabadae dhagaxyaha en waxba ka jirin ee kana kana maxaad u caabudaysaa midhah ayagiina waxay keeneen marka inay ilaahay caabudaan inay ilaahay caayaan marka ayagiina markaasaa waxaa layihi daayale caydaa ka joojiyaan asnaamtaa caayanan lianna maxaa ka ratimaya mafaasid ka weyn baa ka ratima ilahay in la aflagaadeeyo ayaddii maxay ahayd markaa ku soo aroortay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu allaha cadwan biqayri cilmin bani marka ha ka caayaan sanamyaasha caynan walaa tasubu ladiina yadcuuna min duuni illah ha caayinaaley ku sanam maaha macnaheedu inuu wanaag sanam la jecel yahay maaha macnaheed ee sanamkii caydiisii waxaa ka timid wax ka weyn mafsadadiisii iyo dhibaato mid ka weyn baa ka timid idan qofku maarata muraacaatu almasaalix walmafsada waa shay muhiima wey inuu qofku umuurta uu samaynayo inaad daraasayso ood garanayso taana wuxuu ku ogaan karaa qofku inuu cilmi leh imisaa khayr raadinaysa oo markaa aana khayr aad siibayn inaad wixii aad samaynayso cawaaqibtiisa iyo waxa ka ratimi doona iyo waxa arrintan maarata ka dambeeya iyo maxaa maarata iman doona inaad fiiriso oo daraasayso arrimaha nooca haddaad u daraasaysa asbaabaha lagu sugnaaday ka midta muraacaat almasaalix walmafaahim calaa maslaxa waxaad haystaaba khayr baad gacanta ku haysaa khayr kale haddaad doonti kanaad haysa baad burburi idan kii aad u socoto baad joojinaysaayo midkanaad haysa baad gacanta ku haynaysa leanna mid waabaad haysaaba marka ku kalaad rabta inaad sii raadiso oo badiso badinta haddii bay keenayso inuu kan burburahayo waad joojinaysaa kaas kii aad gacanta ku haysa baad fugaysaa ood maaragtay aad xajinaysa idan muraacaatu almasaalix walmafaasid waana waxyaabaha maanta aad iyo aad dhibaatan badan oga dhacayso waxaad arkaysaa tasarufaad ninkii dhallinyaradaha ama hayrkiiba ee multasimkaha ee multaxiya garhkiisu muuqday iltizaamka libaaskiisa gaabinhayay shanta salaadood oogahayay tasarufaad usaga ka fiirsanin oo haddaad tira war ka joog uu kuula yaabo adig iyuu ku dhaqaaqi kadibna waxaad arkaysaa markuu dhib taabto kii oo garhka xiiray jamaacadii ka tegey wixii o dhan ka cararay waa waxyaabaha mafaasid ay keenaysa ka midta muraacaat almasaalix waalmafaasid walidalika alciz bin cabdisalaam iyo maaragtay caalimkii kale asna ahaa subkii labadoodaasba qawaacidka sharciga alciz bin cabdisalaam wuxuu yidhi suldaan alculamaa ninka la yidhaahdo maarata wabaaci maarata xukama ninka la yidhaahdo wuxuu yidhi diinteenna oo markii lasoo wado dhammaanteedu diinteenna qur-aan iyo xadiis isku soo dar buud laba arrimood basee nuxurkeedu ku soo urursan buud jalbulmasaalix wixii wanaaga oo la soo jiidoo la keeno iyo wa dar'u lmafsada iyo xumaatadii oo la fogeeyo intaasay diinteenna ku soo urursan buud maxaa yeele cibaadada ilaahay inay alla loo keliyo alla caabudo markii la yihahdo maslaxa aad soo jiidaysa waa maslaxa weeye oo adigaa maslaxa kuu jiraayo khayr baad ku helaysaa soomaadan garan oo ilaahaygii ku abuurtay baad caabudday shirkiga laga fogaada markii la yiidhina maslaxa maarata ku jirta waa shirkigii markaad fogaysay waa khayr weeye oo maarata shar baad idan jalbu lmasaalix wa dar'u lmafsada weeyaan burdiinteenna intaasi ku soo urursay kitaab dhan ka qorayoo alqawaacid markaa la yidhahdo alcism cabdisalaam maarata nin cajiiba ayuu aad iyo aad daqiiq wa diinteennu intaasay labadaas bay ka kooban tahay la soo jiido iyo xumaatadoo la fogeeyo subki baa ka daba yimidoo wuxuu yidhi diinteenna oo dhanba waxaa weeyaan jalbulmasaalix weeyaanba jalbulmasaalix weeyaanba maba ahaba darulmafsadaba jalbulmasaalix weeyaanba maxaa yeelay shirkiga oo la fogeeyo maslaxa ku jirtuu shirkiga oo la fogeeyo dulmiga oo la fogeeyo cadaaladdarrida oo laga tago xumaatada oo laga fogaado waa maslaxa weeyaanbu idan diinteenna oo dhanba jalbulmaslaxa weeyaan idan muraacaat almasaalix waalmafaasid waa aad bay muhiim u tahay waxyaabaha qofka habaadka u ku helo qodobka kale ee maaragtay sideedaad alrifqu dhimrin qofka inuu rifqi bimacnaa sheegan la dhaqankaad la dhaqmayso si rifqi oo dhimrisan oona ad aday ku jirin inaad wixii markaa oola dhaqmay waa waxyaabaha lagu badbaadiy marka inaad markay fitanku timaaddo inaad tartiibisatid tartiibtii iyo rifqigii iyo dhimrintu waa waxyaaba aad u qiimo badanoo habaatka keenay ka mid tahay qodobka markaa sagaalaad alxilm dulqaad inaad samaysid oo dulqaadat haddii fitanku dhaco aad u sabirto dulqaad samaysid marka waxyaabaha lagu sugnaaday ka qodobka markaa tobnaad ataysiir diinteenna waad aragtay marka had jeer taysiir yuriidu llahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ina markaa abaatka waxyaabaa keena taysiirku sahlitaanku inuu qofku maarata waxaan uu sahlo uusan dhib iyo wax lamida maarata uusan la imanin oo wixii aase diinta dadka ugu yeedhaysa ku adkayn dadka aad maaragtay aada ka fidnaynin ama adi qudhigaaduba aada fidnoobin oo lagaa cararin taysiir sidoo kale ata'ani wa cadam ulcajala inuu qofku tartiibsado usan degdegin shaygan inaada ku degdegin samayntiisa ama ka joogitaankiisa inaad daraasaysid ata'ani waa cadam alcajala degdeg la'aan iyo tartiibin marka alcajalatu min ashayaan wata'ani min allah degdegu shaydaan buu ka yimaadaa inaadan wixii adoona cawaaqibtiisa wiiisa daraasan aad ku oraduun lama rabo midaan ata'ani asbaabaha lagu badbaadi karo fitankii baa dhacay wixii baa dhacay inaadan hor ordin markii fitan iyo dhibaato markii markuu dhibaato timaado ha dhex horkicina u kaadi u fiirso tartiib maaragtay kaadsiiyo daraase markaa kadib markay kuu kala caddaato markaa hataa haddii aad fatwada soo saarays markaaba hor ordine wixii markuu dhaco dhib baaba dhici waadagta markuu dhib dhaco dadku qaar baa dhibkii argagixi qaar baa hor ordi qaar baa dhex ordahaya qaar baa wareeri marka ta'ani iyo cadam ulcajala degdeg la'aan waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha fitanka lagaga badala xusnulkhuluq baa ka mid a ah. akhlaaq fiican iyo qaab fiican inaad u dhaqanta waxyaabaha cawaamisha qofka keena waxyaabaha abaatka keena ayay ka mid tahay waxaa kale oo asbaabaha keena abaatka keena waxa la yidhaahdo maaratay addaraasa qisas marka qisasu saalixiin maaratay addaraasatu cala alqisasi ah, marka dadkii fificnaa qisaskoodoo la daraaseeyey ambiyadii ilaahay iyo dadkii fificnaa la ibtileeyey qaababkii imtixaamkoodii siay ku badbaadeen oo daraasaysid ayadna waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu badbaaday ka tahay oo abaadka qofka marka nabiyulaahi ibraahim qisadiisa aad ahridi nbilaahi eh, yuusuf aad qisadiisa ahridi nebilaahi ayuub qisadiisa aad akhridi wahaakada ambiyada nabiyulaahi nuux sano ayuu intaa yeedhay dadku u yeedhayay haddana maca wax yar baa ka rumeeyey wax yar baa ka rumeeyey idan marka diraasada qisas maaragtay saalixiin la akhriyo habaad weeyaan bay keenaysaa inuu qofki inuu aleelahay wax aad u horraysa mah waa lagaaga horreeyey dadkii horena waxaa kaaga sugan dayasho wahaakada waa waxyaabaha waxay ka mid tahay loo maaragtay lagu badbaado waxaa ka ah ina asbaabaha lagu badbaado marka iltifaaf xawlan ahlulcilm dadka ahlulcilmiga xaggooda loo soo cararo oo ayaga markaa laag fadhiisto jalasaadka xalaqaat alcilm uu qofku iyo maaragtay maraakista iyo meelaha cilmiga lagu daraasaynayo dadka ahlulcilmiga inuu qofku ka agfogaanoo ka agdhowaado fitanka iyo dhibaatooyinku iyo waxyaabaha markay dhacaan inuu qofku ka agdhowaada maarata ahlulcilmi hadda dadka ahlulcilmiga ee aqoonta diineed leh ee khayrka lagu tuhmayo aad ka agdhowaatay waxay u badan tahay inaad badbaadi leanno dadka ahlulcilmiga laga agdhowaado badbaadaa ku suganoo qofkii aqoon buu leehay uu ku tawjiihinayaa oo waxbuu kuu sheegayaa waad ku dayanaysaa laakiin haddaad ka fogaato oo laga cararo asbaabaha waxay ka mid tahay fitanka iyo dhibaatada keenay ka mid tahay halkaana intaana waxaan kaga baxaynaa maartay asbaab habaat maarata cawaamil habaati cinda alfitan yani fitankii dhibaatada markay timaado cawaamisha iyo waxyaabaha keena inuu qofku sugnaado ayib asxaabu lukhduud oo kale daraasaadkeeda aad daraasaysa waxay ku dhacay iyo siday dadkaa u sugnaayeen saxaaratu fircawn iyo wixii lamidkaha ah. waxyaaba marka nabiyulahi muuse iyaga doodii dhex martay ee laga reeysay markaa markay rumeeyeen imtixaamku fircawn mariyey iyo wixii lamidka waxyaabahaasoo dhan waa warka qisasambiya iyo ayrkood asbaabaha lagu badbaaday kamid tahay asbaabaha maarata intaan markaan ka baxno namaadij baan u gelaynaa aan u qaybta kale ee saddexaad namaadijun marka lihabaat cinda alfitan bimacnaa namaadij iyo tusaalayow marka habaatka iyo sugnaanshada tusaalayow ku soo arooray bimacnaa ummado la imtixaamay iyo afraad la imtixaamay oo sugnaadeen maaragtay tusaalahooda waanu soo qaadan tusaalahooda waxaa ka mida namaadijka iyo tusaalayowgaas rusulullaahi baa ka mida ilaahay dhammaantood rususha ilaahay tusaale namuudaj iyo tusaale aad u qiimo badan wey ilaahay ee nabiga la dirayo qoomkiisa loo dirahayo asaga iyo qoomkiisa waxaa kala qabsanaya dhibaatada ka soo gaadhaysa aflagaado noqoto hadday dagaal noqoto hadday dil noqoto haddii maaragtay aflagaado ay noqoto intuba ambiyada ilaahay iyo rusushiisii dhibaato fara badan ba ka soo gaadhay idan rususha ilaah bisifa caama waxaa noogu sugan dayaashaa noogu sugan tusaale fiican bay noo yihiin inaannu marka aanu raadinno oonu daraasayno qisaskooda nabiyulahi nuux laga soo bilaabo nabiyulahi aadama ka bilow aadam waa la imtixaamay waa la ibtileeyey waa kii markaa waid ibtalaa ibraahima rabbuhu waa wa taala bikelimaati faatamahunna waa alla subxaana wa tacala uu ka sheekaynay geeddi janna intii la geeyaala geedda ha cunin shaydaani waxbaa ka qaalimo geeddii buu cunay waa la imtixaamay kadibna waa ka soo degay jannadii baa laga soo saaray bannaanka loo soo saaray bannaanka ayaa loo soo saaray idan bisifa caama rususha ilaahay waa tusaale iyo namudaj iyo tusaale fiican wey tusaalayow fiican wey qodob kale labaad oo namaadajka iyo tusaalayowgaa bisifa khaasa afraad ambiyadii ka mida nebiyulaahi ibraahim oo kale tusaale aad u qiimo badan nabiyullaahi ibraahim isaga iyo qoomkiisi waxa kala qabsaday inay maaragtay waa kii ay dab u qodeen marka ay god u qodeen ay dab ku rideen god bay qodeen nabiyullaahi ibraahim dab bay ku rideen oo sida aad garanaysaan suurat alambiyaa iyo kayrkood marka ka sheekaynaysa alla subxaanah wa tacaala uu ka hadlay imtixaan la mariyey nabiyullaahi ibraahim waa kii alla subxaana watacala uu leeyahy qaaluu xarriquuhu wansuruu cala aalaatikum in kuntum faaciliin waa alla subxana wa tacala qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhtariin saasuu alla subxaana wa tacala u leeyahy alla subxaana wa tacaala dabkii ibraahim lagu ridaayey amar buu ilaahay siiyo qabow marka lagu yidhi oo bardi noqali qabow aana dilaynin ama ibraahim aan waxba yeelayn noqali marka bardan wasalaaman calaa ibraahim alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maaragtay kayd iyo dhagar bay la dooneen iyo xadhig maleeg iyo xumaata inay ku ridaan fa araaduu bihi kaydan fajacalnahum lakhsariin kuwa u khasaara badan baannu ka dhignay ba alla subxana wa tacala l kaydkoodii marka iyo waxooda dhan waa baaba'day gurmad rabbaaniya ilaahay subxaana wa tacaala gurmadkiisii baa soo gaadhay iyo gargaarkiisi nabiyullaahi ibraahim marka waad garanaysaan marka qisadiisii iyo dhibaatadii uu la kulmay waa tusaale waxa weyaan haddii keligii daraase laga dhigo ina ibraahima kaana umma wey umma ayuu qudwa ayuu oo lagu dayda ayuu sidoo kale nabiyulaahi yuusuf ayna tusaale cajiiba oo runtii aad iyo aad u qiimo badan baa ku sugan dadkii dada ugu dhowaabaa lagu imtixaamay oo walaaladii ahaa ayaa iska dhaxarkeenba asagi xasad waa miaal xasadka ku saabsan asna wuu noqon karaa dhinaca laba tusaale oo qur soo qaaday oo uu noo sheegay min abshaci suwar weeyaan suurooyinka iyo miiaalla waxaa ugu foolxun wey waxaana sameeyey xasab natiijadiisa wey nebiyulaahi aadam labadiisii wiil ay isdileen suuratu tawba suuratu eh, maaragtay maa'idda uu ilaahi subxaana wa tacaala uu kaga hadlo maaragtay oo alla uu leeyahay maaragtay eh, ibraahim maarata aadam labadiisii wiil tilaawadu maarata akhriya waa alla subxaana wa tacala u akhri u leeyahay iyo wixii ku saabsanaa khabarkoodii maratay id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar haye kii aan la aqbalin muxuu yidhi qaala laaqtulannaka wuu yidhi maarata bal muxuumaarata id qarabaa qurbaanan baa leeyi halka aayadda waxay tusinaysaa labadoodii in sadaqa la baxeen oo ay wax la baxeen oo ilaahay qurbaan iyo waxay ugu dhowaadaanay sadaqa ay bixiyaan mid baa sadaqadiisii la aqbalay kii kalen lama aqbalin waa lagu soo radiyey hadda kii sadaqadiisa la aqbalayow dembigu galay maxay tahay kii sadaqadiisa aan la aqbalin meeshuu dhehi lahaa aniga xaggaygu khalal ka yimid waxaa laii aqbali waayey anigaa macaasi iyo dunuub ku dhacay meeshuu dhehi lahaa ayuu intuu ku soo jeeday walaakin laaqtulanna ka bud aniga maarku waan ku dilhayaabu korkaan kaa goyn walaalkiin muxuu ku yidhi innamaa yataqabal allah min almuttaqiin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka aqbalaa sadaqada kuwa alla ka cabsi waa ishaaro weeye hayr mubaashira waxaa lagaaga aqbali waaye ahlu taqwaad ahayn wey niyo ilaahay dadkaynu taqwadu ka aqbalaa ee la imo wey wixii lagaaga aqbali waa iska ilaaliyo maaragtay dad fiicanno taa waa suura waa xasad wuxuu u dilahay markii dambe ka takhallusay dilayba midda labaadna yuusuf iyo walaaladiiba ahaayeen yuusuf iyo walaayahuna xasad aabbahood hadday inuu jecel yahay famaa dembuhu yuusuf dembigiisa muxuu yahay halkaase waxay dhaheen waxaan nahay markaa cusbadaad xoog bad waxaan nahay jamaaco aabbaheenna waxaa weeyaan yuusuf uu jeclaaday aannu ka takhallusno si aabbaheen iyo innagu aanu aannu iskugu khaali noqon oo ninka nagu dhex jira aabbaheen haday jir naga jeceli haddaan meesha ka saarno aabbaheen jacaylka innagu noo soo leexin bay dheh yakhlu lakum wajhu abiikum bay dheh aabbihiin wejigiisi khaali noqonaya khaali buu idin noqonayaa bay dheh ka takhallusnay maarata yuusuf aan ka takhallusno idan waa laba suuro oo laba tusaalayo oo xasadka dhinaca kale markii la yidhaahdo ugu foolfoolxun wey marka dhinaca nabiyulaahi yusuf asaga iyo walaaladii waxa kala qabsaday kow waxay sameeyeen god bay ku rideen bohol dhan iyoay ku rideen goob bay ku dhex rideen waa walaalkood wey markii kale labaad way qaadeenoo way iibiyeen waxay ka iibsadeen agga iyo maaragtay dad u socda bimacnaa masar iyo xaggaa dad u socday ka iibsadeen kuwiina waa ki masar ayaguna geeyeenoo haddana eh, boqorkii casiis ay ka iibsadeen haddana intaasoo jeer buu marka kadibna haddana imtixaankii kale uu galay adoon asaga oo laleeyahay ya hadana marka gurigii uu joogay naagtii uu la joogay u khaadimaya addoonku u ahaa iyo haddana naftiisii dalabtay oo soo aaday ayadna waa imtixaam kale wey imtixaam kale haddana imtixaam kale afraad sijni iyo jeel baa la geliya intaasuu sano uu ku jira jeelka uu ku jiray waxaasoo dhan ilaahay subxana wa taala waa ka badbaadiyey waxoo dhan waa kadib waa ka badbaadiyo walcaaqibatu lilmuttaqiin bay noqotay caaqibadii iyo cidhibtii dambe u soo hadhay idan marka nabiyulaahi yuusuf iyo qisadiisiina tusaala noogu sugan aabbihii baa la mida abumaarata abuuhu yuusuf aabbihii yacquub ibnu isxaaq haddaasna ibtileeye imtixaan buu maray wiilkiisii baa la qaaday god lagu rido yuusuf uu dhalay kii kale waa kii haddana uu qabsan jir yuusuf ka qabtay imtixaan buu maray asaga naftirkiisa waa la imtixaamay sidoo kale nabiyulaahi ayuub taasna tusaaleyowga macaan bay ka mid tahay oo namuudajko in la daraaseeya oo alla subxaana wa tacaala uu ka hadlay nabiyulaahi ayuub jidhkaa googo'ay cudur baa ilaahay ku riday waa imtixaan iyo ibtila wey lirafci darajaadna waa ambiyada ilahay dunuub mayn lahayn saa darteed ba nabigeena xadiid ka asaxay wuxuu leeyahay oo maarata sheekhabaani khayrkii ay saxiixinayaan nabiyulaahi ayuub intuu xanuunkahay siddeed iyo toban sano ah jirkiisaoo dhan baa googaay carabkao ilaahay uu ka xusa mooyaane ma lahayn wax kale meel kale umaarto oo caafimaad qabta ma jiro jirkiisii oo dhan baa googaay ummaddii ilaahay oo dhan baa ka carta awlaadiisii oo dhanna waa la baabi'iyey xoolihiisi o dhanna waa la baabi'iyey sideed iyo sidaa ah laga kala cararay zawjadiisii basaa kusoo hadhay yaa ku soo hadhay sideed sano sida xadiid saxiixa ku soo arooray allahna subxaana wa tacala suuratu saad iyo hayrkeed uu kaga qisooday oo ka sheekayn nabiyulahi ayuub qisadiisii wixii ku soo aran waa ku leeyahay wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbahu annii masaniya ashaydaanu binusbin wa cadaab waa alla subxana wa taala saasuu leeyahay warku ka sheekaynay urku birijlikaada muqtasalun baaridun washaraab waa alla subxaana wa tacala yani addoonka annaga xusba le ayuub ahaa id naadaa rabbahu alla mar wuu u yeedhay marka in alla u yeedhay oo duca iyo alla bari wey oo muxuu yidhi annii masaniya shayaan bal u fiirsa dhibkii ku dhacay allow adaa igu riday muusa dhihin haydaan buu u tiiriye annii masaniya shayaanu binusbin shaydaanka wuxuu igu taabtay tacab iyo dhib buu igu taabtay iyo cadaab markaas alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay warkan markuu saa yidhi isla markiiba ilahi subxaana wa tacaala baa u soo dedejiye wuxuu yidhi urkub birijlika hada muqtasalun baaridun washaraaba lugtaada dhulka ku dhufaali marka waxaa halkaa ka soo baxaya biyo qabow oo baarida marka kuna qabaysa cabna baa le ilahay baa cilaajkiisi u keena aayad kale sidoo kale alla subxaana wa tacaala suuratu sad midda hore tu kale alla wuxuu ku sheegay waayuuba id naadaa rabbahu annii masani yaduru wa anta arxamu raaximiin ayuub nabiyulaahi ayuub qisadiisii ka sheekee baa id naadaa rabbahu alla u yeedhay annii masani yaduru u fiirsa aadaabtiisa taadu maca allah dhibka had iyo jeer allah dhib ii keena muuse dhahaya wuxuu leehay shaydaan baa dhib igu taabtay marra dhibkiibuu markaa faacilkaba dhigahaya wuxuu leey annii masani yadur waxaa i taabtay dhib baa i taabtay aniga dhibba ay taabtay wa anta arxamuraaximiin allow kuwa naxariiskano u naxariis badan baata ayuu leeyahay marka idan ambiyada ilahay tusaalayawaasa ku sugnaa ambiyada ilaahay waa ku nabiga calayh salatu waslam xadiis saxiixa alimaamu tirmidi iyo hayrkii imaam tirmidi uu baabaysanayo baabu maa jaa fi sabri cala albala ayuu baab ka dhigana kitaabkiisa aljaamic sunan tirmidi baabu marka uu leeyahay maa jaa fi sabri cala albala yani masaaibka markay timaado sabirka in la sabra ay tahay wixii ku soo arooray markaasuu xadiid keenhayaayo sacd bin waqaas warinay oo nabiga la weydiiye layidhi ashad naasi ibtilaan rasuul allow ayunaasi ashaddu ibtilaan ayunaasi ashaddu ibtilaan dadka waa kuwa kuwa ugu daran xagga imtixaankii ibtilaa markaasaa nabig wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam alambiyaau waa ambiyada ilahay wey uma alamhal falamhal say u kala fiican yihin ambiyadaa ugu horreeyaan imtixaamka iyo ibtilaha uma aalixun fasaalixun ninba ninkuu ka fiican yahay markaas xadiidkuu sii wada nabigu wuxuu yidhi marka yubtala arajulu maaragtay biqadri diin bixasabi diinihi diintiisa iyo haysashadeeda kolba intay dhan tahay baa lagu imtixaami fain kaana fii diinii sulban bimacnaa masalba bimacnaa adayg hadday tahay ziida fii ibtilaa'i waa loo imtixaamka loo kordhinaya hadduu diin ku dhegaystaankiisi waayay adag tahay imtixaamka waa loo sii siyaadinaya hadday riqa ay ku sugan tahay iyo jilaac oo si fiican nin diin aan u haysta usan ahayn biqadri diini baa lagu imtixaamaya idan tusaalayowgaasoo dhan waxaa wey waa tusaale aad iyo aad u qiimo badan sidoo kale tusaalayow waxaa ka mida maaragtay atbaacu rusul rusushii dadkii raacayna waa la imtixaamay waa la imtixaamay muminu markaa fircawn dadkiisii kii ninkii wax rumeeyey maaragtay waa kii iyo imtixaamka la mariyey sidoo kale fircawn zawjadiisii maaragtay maarata la dhihi jiray aasiya bintu musaaxin imtixaanku fircawn marin jiray iyo wixii markaa nabiyulahi muusa dadka rumeeyey ee dhibkii maarata dhibkii soo mareen iyo dhibkii la mariyey marka atbaacu rasul ayaguna sidaasoo kale wey asxaabulkahf baa ina lamida qisadooda in la dul istaago la innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda buu alla subxaana wa tacaala u leh koox bay ahaayeen dhallinyara oo alla subxaana wa tacaala rumeeyeen iimaan baannu u siyaadinnay fitankay mareen waa kii carareeneh ay ka carareen dadkiiyo godka ay galeen maaragtay cibra ku sugan iyo waxaa ku sugan maarata tusaale aad u qiimo badan asxaab اlukhduud baa ka mida asxaab اlukhduud suurat اlburuuj ay ka sheekaynayso qutila asxaabu اlukhduud annaari daati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmuminiina shuhuud ba alla subxana wa tacala u leh markaasaa waxaa la sheegay dadka noocaa loo ciqaabayo gudadka cadaabka lagu ridaayo aayaddu waxay sheegtay dembi ay galeen ma jirto ilaa ilahay baan rumayno may dhehen wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu biاllahi alcasiiz alxamiid bal u fiirso wax kaloo oga aarag gudanhayaan iyo wax kaloo dhibaato ugu samaynhayaan ma jirto ilaa inay ilaahay baan rumayno ay dhaheen idan maanta wakhtigan aanu joogno akbaru dembi waa iimaan baan leehay inaad tiraadi wey waa lagu imtixaanbi waa lagugu dhegi dhibaatadaas leh asxaab lukhduud markaasaa nabiga calayh salaat wasalaam uu ka sheekeeyey xadiidkaad garanaysaan oo uu wiilkii yaraa iyo raahibkii qisadiisa macruufkahay oo khulaasadii nuxurkay ahayd marka wiilkii la soo diray oo maarata nin raahib ah nin ahaa melig boqor ahaayoo maaragtay gaal ahaa ayay dadku caabudayeenoo ilaahnimu sheegtay markaasaa suxarow lahaa oo xadiidka saxiix muslim ku yaallay suhayb maarata xadiid min xadiidi suhayb oo markaa saxiixa muslim iyo soo saareen waxaad ka dadkaranaysaan qisadiisii dheerayd nuxurkeeduna waa wiilka yarka uu markii saaxiroolihii ninkii boqorka la caabudahay uu ku yidhi saaxiru waa duqoobahayaa ee da' baan ahaye haddaan cilmigan sixirkan waxan uu kaa baabi'iye nin yar oon kuu baro oo xukunkaadiina kuu sii ilaaliya laa'imow kaasaa waddankii la baadhay oo wiilka ugu fahmi badnaabaa la keenay halkiiba saaxiroolihii u kici jiray wiilku saaxiroole markuu sii mari jiray nin maaragtay raahiba oo diimihii horaha ee wax ka haysta ayuu sii mari jiray almuhim halkaas waa kii markaa arrinta ay ka soo baxday akhiiran waa kii wiilkii la soo ogaaday wiilkii markii la qabtay oo la karbaashay ciddii u sheegtay buu kacay ninkii yuu sheegay ebel baa isoo baraybu isagiina waa la keenay raahibkii asagii waa la wada keenay raahibkii waa la dilay diintaada ma ka noqon mari mayuu kurkaa laga gooy waa la dilay wiilkii yaraana waa kii la imtixaamayoo mar la yidhi badda intaad doon raacisaan badda ku dhex tuura iga kaafi intuu yidhi halaagsan ayaga soo noqdeen mar buuraha la fuula ka tuura la iga kaafi ayagii lamaarka la burburiya soo noqday markii dambaanuu boqorkii uu ku yidhi niyo ima dilaysiye haddaad rabta inaad dishi waxaan kuu sheega qaado uu yidhi maxaan sameeyaa ninkii ilah nimadka sheeganayay wuxuu keenay markaa inuu yeelaan wiilka hadalkiisa tawjiih baan ku siine haddaad rabta inaad dishi waxaan sameeya waxaan ku idhahda samee buu waa dadka soo shirisiba bannaan isugu keentay oo anigana meel igu xidhi maarata leebabka ama maarata fallaadhahaan wata mid ka mid intaad soo saarta waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam marka magaca ilaahay daka bal u fiirsa yani wixiisao dhan baa la fashilinaya marka sidaa dhao bismi illahi rabbi alghulaam intaad tira leebka igu soo tuur bu fallaadha igu soo tuur dadka hortooda sidii buu yaalay waa meeshii boqortooyadiisa ku burburi lahay iyo ilaahnimadku sheeganay sidii buu yeelay bism illaahi rabbi lulaam dadkiiba waadh aamanaa birabbi lulaam wa kafarnaa bika wiilka rabbigii baanu rumaynay adigana waan kugu kufrinay halkaasay asxaabulukduud ka timid marka in godad la jeexa marka markaasuu tala gacanti ka baxday godad ha la jeexay godad baa la jeexay kadibna dab baa lagu shiday markaasuu yidhi dadka xabadxabad u keena oo ugu tuura dabkaas hal su'aalin baa la weydi ma ka noqonaysaa mase waad ku sii haysanaysaa diintaada waan ka noqon adunya waa la dayn haddii kalena waa godkii baa lagu tuur si qofkii u dambeeyey oo qof dumar ahayoo cunug yar wadatay maarata ayaa markii dabkii ay tiri adgeshi bay cunugu yar cabsoo istaagtay waa kii markaa uu cunugeeda la hadlayoo maarata yaa ummaha ubuti cala alxaq bule fainaka cala alxaq marka faina cadaaba alaakhirati maaratay faina cadaaba adunya ahwan min cadaab alaakhir cadaabka adduunka ayaa ka sahlan cadaab alaakhir ee waxaa weeyaan sugnoogu ku yidhi halkaasu marka nabiga calayh ka qisooday yacni ummaddaa dhan ee diintooda lagu fidneeyey oo la raba laga fidneeyo laga baabi'iyo say u sugnaadeen wiilkii ayaga ismayna makansanin diin muusan barin keliya intaa ay ka qaateen arkeen ayay ku dhegeen diintooda idan asxaabu lukduud qisadoodii maashidatu bintu fircawn baa ka mid gabadhii fircawn uu dhalay gabadhii u shallaynaysay iyo dhibaatadii loo geystay iyo wixii maaragtay ku soo arooray ayadna waxay ka tahay namaadij tusaalayo wey oo haddaan waxbarxaba dul istaagna way farabaanta ayaa maaragtay aan saamaxaynin waa gabadhii macruufkeeda garanaysaan wixii ka dhacay iyo sidaa ahayd maaragtay oo qisada mulakhasana waxay ahayd gabadh muslimada oo ree masara yay ahayd ree qibdiya fircawn gabadhiisay u shallayn jirtay mu'minadna way ahayd iimaankeedii qarsan jirta carruur agoonana way lahayd oo korsanaysa iimaanka halkaasay ku qarsan jirtay fircawn gabadhu dhalay u shallayn jirta oo cillaanka u marin maal maalmaha ka ah marka shalladii baa ka dhacday markaasay bismillaahi tir waa is ilowday markaasina arcan waay tii ma aabbahay baad ku jeeddaa bismillaahi adleed ilaaha qabsanaysid ma aabbahay baad ku wadaa markaas tiri maya awa rabbun marka oon ahayn miyaad leedahay bay markaas tiri rabbi wa rabbu abiika allah bayt aniga rabbiga iyo aabbaha rabbigiisa allah baan noo wadaa labada annadob markaas tiri waa aabbahay baan kuu sheegay in sheeg waa loo sheegay fircawn waxaa gabadhan gurigaadas ku nool ilaahaan aday ahan bay aaminsan tahay muusay waa kii ciidamadiisa soo diray gabadhi baa la soo qaaday iyo carruurteedii isaga hortiisaa la soo istaajiyey arrintaas markaas wuxuu yidhi awa rabbun maaragtay awa rabbun laka hayri ma rabbi aan ani aan ahayn baad leedahay buu ku yidhi markaasay tiri nacam rabbi wa rabbuka allah aniga iyo adigaba rabbigan waa allah weeyaan waa fircawn hortiisa saan ku yidhi waa kii markii dambe marka intuu soo qabtay bahal oton la yidhaahdo oo yani nuxaas maar ka samaysan oo qaabka looda oo kale u samaysan suurad dibi leh oo lugihiisaa u istaagayo dhexda maarata laga duleeliyey gadaal ilaa afka intaa u duleela ayaa intii dab hoosta laga shida markuu nuxaasta ay dhalaasho oy dab noqoto dhuxul ay noqoto yaa qofka saa loogu dhex tuuraya markaasaa wuxuu yidhi carruurteeda ka bilaabuy mau fiirso cadaab iyo imtixaanku u yaqaana iyo dhibaatada uu leeya fircawn iyo khayrdarradiisa wa fircawna dil awtaad ba alla subxaana wa tacala uu leh alladiina daqow fi lbilaad fa aktaruu fiiha alfasaad fasaba calayhim rabbuka sawta cadaab ba alla subxana wa tacala u leh markaasaa wuxuu yidhi xabad xabad carruurteeda ugu tuura cunugii baa la soo qabanaya iyadoo dhawraysa yaan lagu tuurin markaasaa qiiqa ka kici cunuga jirhkiisii baalkii baa kala qabsanaya wuu ku gubanayaa meesha si loo waday loo waday loo waday loo waday ayada iyo cunugiiyo dhabarka ku haysay ayaa markaa u dambaysay ayaa la yidhi galban way yar cunugeedii baa la hadla oo ku yidhi sugnow ku hooyadii sugnow ayuu yidhi ilaahay rabbulcaalamiin wuxuu ugu bedelay raa'ixadii meeshii iyo caraftii aana oo jidhka bini gubanaya raa'ixadiisa ma fiicno wuxuu ilaahay ugu bedelay leylat lisra walmicraaj nabigama habeenkii la dheelmay samaawaadka dhexdood markuu marayay ayaa caraf aad u idgoon buu yuu maray markaasuu yidhi jibriilow caraftan aad u idgoon maxay tahay markaasuu qisadaa u sheegay maashidatu bintu fircawn iyo awlaaddeeda weeyaan markaasuu wamaa hiya halkaasuu qisada uga sheegay idan tusaalaha gabadhaas ilaahay mooyaane cid kaloo macinsanaysana aana jirin akhrid markaad akhriday qisadeeda waxaa kugu sugan marka cibar iyo maaragtay waxyaabo badan marka oo sugnaansho keenta sidoo kale waxaa ka mida saxaabatu rasuul bilaal bin rabax radi allahu tacaala canhu arda dhibaatadii la mariyey nin laleehay waa addoon buu ahaa markaasaa markuu uu rumeeye oo nabiga uu raacay dadka ugu horreeyey buu ahaa waa kii hadda la ciqaabayoo intii bannaanka la soo dhigay maka qoraxda intii la xidhxidhay bannaanka la jiifiyo dhagax dhabarkii laga saaray uu lahaa idan marka waxay ku tusinaysaa sugnaanshadiisi wasakadha ilahay subxana faraj buu ilahay u keenay abubakar baa ilaahay u keenay kadibna waa kii uu ka gaday oo uu yidhi markaa iga iibiyo markuu ka iibiyey kadibna marka waa kii xoreeyahay nasri baa ilaahay u keenay bilaal bin rabac taarikhdiisa daad akhridi iyo cadaabka soo maraya dhibaatadiisa waxyaabaha sabaadka keeni kara namaadijka ay ka mid tahay sidoo kale maaragtay waxaa ka mida waxyaabaha maaragtay aasiya bintu musaaxim baa ka mida tusaalayaw zawjadii maaragtay fircawn muuse rumaysay fircawn zawjadiisana waa ahayd waxyaabaha khuraafaadka ee soomaalida aan isu sheegi jirray ama ay dhexdooda shaacid ahayd waxaa la liihi fircawn muuse qabi jirinoo aybaa maarka suure ay baa loo samayn jirayoo keer iyo kamid waxaas qur-aan ilaahay wuxuu noogu sheegaya axaadiista maaragtay ircawn zawjatu fircawn baa laleeyahay markaa zawjatu fircawn ayaa axaadiidka ku timi aasiya bintu musaaxib zawjatu fircawn sidaasu xadiidka sax naskiisa ku soo arooray ayuu leeyahay ay ku soo aroorto markaa inuu fircawn zawjadiisa marka iyo qur-aankana suuratu taxriim waa alla subxaana wa tacala waa ku sheegay ayada iyo maaratay Eh, maryamba labaduba waa kii maaragtay imra'ati fircawn waa kuwi alla subxana wa tacala wadaraba allahu maalan liladiina aamanuu imra'at maarata waa kuwi alla subxana wa tacala uu ku sheegay halkaas tusaale uu ku sheegay magaceeda inay zawje ay tahay zawjatu fircawn inay ahayd ayadda marka fircawn wuxuu samayn jiray intuu soo qaadoo bannaankaasaa u jiifiyo qoraxda iyo gacmaha iyo lugahaba bahalla dhakawyaa kaga xidhita saadii loogu xidhaba ilaahay subxaana wa tacala malaa'ig ayuu u soo diri jiro oo hadhayn jirtay halkaasaa guriba ka rabi bni li cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalihi wanajinii min alqowmi aalimiin waa kay leedahay oo alla subxaana wa tacala ay baryaysa waa tusaale cajiiba oo aad iyo aad u qiimo badan sidoo kale dadkii kale ka sii dembeeyey alimaam axmed bin xambal markii fitanka maamuun wakhtigiisa dowla cabaasiya markii nimankii ah muctasilada ay dhaheen wax la yidhaahdo maarata qur-aanku waa makhluuq markay dheheen lama dhihi karo kalaam ilahi weeyaan lama dhihi karo markay dheheen waa makhluuq ay dheheen waa kii la diidey ragga hor istaagay waxaa ka mid ah axmed bin xambal baa ka mid ah waa la qabtay waa la xidhay waa la jeedli jiray aad baa loo garaaci jiray jirdil baa lagu sameeyey ilaa heer waxaa la gaadhay jirkiisa isagoo nool qaybo ka mida ah intay go'aan in la xabaalo heerkaasuu gaahay qaarna wayba u dhinteenba siay jirka say ugu jireen jeelka loo garaacayay bay ku dhinteen imtixaanka ibtila akhiiranna ilaahay subxaana wa tacaala waa sugay waana badbaadiyey diintiina ilaahay subxaana wa tacala wuu ku sugay imaamkii markaas arrintaa la yimid kii ku xigayba markay dhinteen midkii saddexaad baa ilahi subxana watala nin fiican alla ka dhigay saasuu jeelka oga soo daayey markaa axmed maxbal iyo wixii la mariyey imtixaamkii la mariyey sidoo kale khubayb bin cadi alamsaari baa ka midaasna namuudajkii tusaalaha aad u qiimo badan saxaabigai jaliilka imaam bukhaari kitaabkii saxiixa uu ku soo aroorinhayo awalu man sanna maaratay eh, laba ragcadood man sanna eh, maarata salaata ragcatayn laba ragcadood tukashadood ninka ugu horrey markii dil lagu xukumo qofka la dili rabo qofka maaragtay inuu laba ragcadood tukado ninka ugu horreeyey jideeye weeyaan buu la yimi qubayd bin cabdi alansaari qisadiisa bukhaari iyo hayrkii bay ku sugantah tusaale cajiibuu ninka ahaa aad iyo aad marka runtii u qiimo badan oo arrintaasna waxay ahayd nabiga calayh isalaatu wasalaam saxaabadiisa toban meelahaas aduu dhowr toban ama toban ama dhowr toban buu muhiimad u diray meel buu u diray shaqadii u diray ku maqna ilaalan wax kale ahayd ayaa niman reer banu nixyaan la yihahdo carabtii gaaladahayd ka waana madiina markuu nabigu joogay ayaa intay maqleen ayay intay ka daba baxeen bay meel intay ku gaadheen bay hariraha ka mareen isdhihi bay way diideen saddex iyagoo ka gacanta lagu dhigay inta kalena waa la laayey khubayb wuxuu ka mid qof ee gacanta lagu dhigay buu ka mid wuxuu ahaa raggii dagaalkii beder wax ka galayoo raggii quraysh madaxdooda raggii wax ka laayey buu ahaa eh, markay qabteen nimankai carabta reer benolxe markay qabteen khubayb iyo nimankii kale ayay waxay dhaheen maka ayay u direen waxay dhaheen naga iibsada ama kaalaya qaad yacni ninkii aabbihiin dilay reer ahli xaarid aabbihii ninkii dilay baannu haynaa halkii baa khubayb la sii qaado makaa loo geeyey reerkii aabbahooda uu ka dilay ayaa gacanta ku dhigay meel baa lagu xidhay waa loo tashaday waxaa go'aankii marka abu sufyaan iyo rag baa joogay oo markaa maaragtay quraysh madaxda ahayo gaalo ahaa intuusan islaamin bahay waxaa go'aankii iyo shirki lagu gooyey in la dilo oo see loo dilhayaa subax in haweenka iyo carruur iyo dadoo dhan la soo saara bannaanka halkaa bannaanka la istaajiye bartaa lagu toogto halkaasaa la soo istaajiyey su'aalihii interview baa laga qaaday marka abu sufyaan baa su'aalaha weydiinaya wuxuu yidhi waa kanoo khubaybo gacan baad hadda ku jirtaa maxamed ka joogaa idinka weynay ma jeceshahay bui maanta inay booska adu aad joogti inay maxamed la keeno oo dhibkan adig kugu dhaca ku dhaco adigana maka madiina iska joogto iimaankiisa baldhigaysa saxaabigaas wuxuu yidhi iska dhaaf inaan madiino joogee anigoo dhibkan ku jira asagoo madiino jooga inay dhib soo gaadha ma ogeli buui intaa in legoo dhib soo gaadho in ligu bedela iska dhaaf in adi lagugu bedelo markaa waa adu badbaadiyo asagu dhibkaa qabso wuxuu yidhi iska daa in liigu beddelee anoo dhibkan ku jira asna uu madiino joogo inuu halkaa dhib ku gaadho wax yar uu ku gaadho ayaana ogolan ma ogolin marnaba markaasuu yidhi ii kaadiya laba ragcood aan tukadee jaanis isiiya laba ragcadood buu tukaday markaa labada markuu dhammeeyey wuxuu yidhi wallaahi ka baqaynin inaad itiraahdaan geeriduu kaa cabsanayaa la agtartuha waan badsan lahaabu laakiin waxaan ka baqay tiraa wuxuu salaadda u badbadinayo cabsi haysa weeyaan labadii ragcadood markuu dhammaystay halkii marka hecir dheer ba halkii qaaday maarata uu leeyahay marka uu leeyahay hecir dheer ba halka uu ka qaaday maarata walastu ubaali xiina uqtalu musliman calaa aya jambi marka waa kii xadiidka noocaas waxa maarata maaragtay uma aabayeelhayi buuhi haddii muslimnimo laii dilhayo dhinacaaan aan u dhacahay ama midig aan u ama bidix aan u ama qaab kale aan dhaco marba haddii islaamnimo ay tahay waxa liigu dilhayo walastu ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi jamin kaana lilaahi asrac marka masraci uu leeyahay marka iyo wixii lamidkaa gabay dheer bu ahayo aad iyo aad marka u qiimo badan oo uu sheeganhay marka uu maaragtay marra ilaahay subxaana wa tacaala u sheeganhayey marra ayagu habaarahayey allahuma qtulhum madada maaragtay marka uu leeyahay walaa maaragtay ha ka tegin allow wadallaa dhammaanta xabad xabad maaragtay waa alla uu maarata u berihay ducadiis duca macruufa ah, imaam bukhaari iyo hayrkii waa soo saaray idan saxaabiga jaliilka tusaalo aad u qiimo badan ayaa noogu sugan aad baynu u fara badan yihin tusaalayowga waxaan ku soo khatimayaa saxaabiga lyad cabdullahi bin xudaafa asahmi radi allahu tacala canhu arda qiso sanadkeedu maarata laga hadlo oo maarata wax ku jiraan laakiin culimmadu mashhuura oo soo arooriyaan alimaamu dahabi kitaabkiisa maarata sira calaamunumala ayuu aad safaxaad kaga hadli sidoo kale xaafid bin xajar isna wuu ishaarayaa kitaabkiisa marka alisaaba fii tamsi saxaaba iyo kayrku asdulghaaba dhammaantood ibnu casiir wankiddigood way soo wada naqlinhayaan qisada qiso cajiib leh ayaa iyad ma ahaydoo saxaabiga jaliilka lagu sameeyey wakhtigii cumar binu khadaab khilaafada uu hayey ayaa duulaankii shaam iyo xagga loo qaaday ayuu saxaabiga xudayf maarata la yidhahdo cabdullahi bin xudayfa sahmi uu ku jiray dagaalkii markii la galay muslimiintii baa la jebiyey dad noolal lagu qabtay buu asagu ku jiray marka noolal bay ku qabteen gaalada reer rum waa shaam iyo dhulkaas noolal markii lagu qabtay boqorkii meesha joogay baa loo geeyey oo waxaa lihi maxamed saxaabadiisii nin ka midaanu nolol ku soo qabannay ii keeni waa loo geeyey markaas wuxuu ku yidhi wuxuu damcay inuu gaalaysiiyo wuxuu niya waa loo aragtaa gacantaan lagu hayaa marka waxaad yeelaysaa nimankan ku haya askarta waan kaaga shifee waa boqorkii baa dhihi waxaad yeelaysaa tanasar bun nasraani noqul kristan noqoo markaa diinta ka bax waa diiday haddaba markaasa wuxuu yidhi mulkigayga boqortooyadeedaan qayb ka mida ku siinhayaae gaalow waa adduunya oo la kacay muqriyaad adduunya oo la aado boqortooyada iyo waxaan xukuma niskeed baan ku siin hadal cajiiba ayuu yidhi markaa cabdullahi bin xudaafa asahmi radi allahu tacala canhu arda wuxuu yidhi wallaahi low cadaytanii mulkaka kullahu haas baad sheegaysay mulkigaadoo dhan haddaad isiiso wa cadaytanii mulka alcarabi kullahabi carab mulkigeedoo dhan aad isiiso yacni mulkigaada adiga iyo caraboo dhan waxay mulki leedahay haddaad isiiso lan atanaazala buuri ama lan ataraajac can diini muxamadin calayhi salaatu wasalaam yani haddaad adiga nisbaabad ii sheegaysaa waxaad xukuntay o dhan ad gacanta ka gelisay carab waxay xukun iyo boqortooyo leedahay o dhan aad ku soo dartay marnaba maxamed diintiisii intaa in leeg ka noqon maayo waa arrin aad iyo aad runta ajiib arrin aad iyo aad cajiiba weeyaan riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan wuxuu yidhi meel buu ku riday bimacnaa qol baa lagu xidhay uu yidhi ha lagu xidho khamri iyo hilib doofaara u geeyi markuu gaajoodo hacuna waan ku caayana hadhow waxaan leenahay maxamed saxaabadiisaa sheeganaysaa doofaar hilibkii baad cunta ama khamri baa cabta midna umuusa dhaqaaqi dhowr maalmood markuu meeshu ku xidhnaa askar baa kolba kor ka fiirinaysay ayaa markay arkeen marka inuu dhinacdhicudha ama madaxii hoos gashaday oo bicanaa aad u daciifay ayuu yidhi u yeedha waa loo yeedhay waa la keenay isagoo la wado oo kicila garbaha la wado markaasaa wuxuu yidhi miyaana cunto iyo wax kuu keenin markaasaa maxaad u cunuweedood sidaan u noqotay wuxuuhi wallaahi waxaan ogahay inay shareecadu ii bannaysay oo daruuro ah oo bakhtigaaba xalaal kuwa ah, markaad khatar gashi wamaca daalika waxaan u cuni waaye buui inaannu foolxumo iyo dhegxumo u soo jeeda islaamka iyo muslimiinta ayaan diidahayaabui in la yidhahda saxaabatu muxamadin baa maarka ayaa maanta ayaa hilib doofaar cuneen marka inaan maarata aan ishmisaas acdaada inay ku sameeyaan iyo jeesjees iyo dhegxumo inaan islaamka u soo jiido darteed baan u diidahaybu bal u fiirsada waa arrin cajiibah markuu arkay inuusan indha dhaqaaqaynin wax badan buu mariyey imtixaamkii markuu waxoo dhan ku kari waayey ayaa wuxuu yidhi madaxa iga dhunku waan ku sii daynhayaa madaxa haddaad iga dhunkata waan ku sii daynba markaasuu shardi baana ku xidhaaya madaxa waan kaa dhunkan wax allaalay wix muslimiinood haystay waa inaad iraacinaysi laakiin ani keligay iska tag ma yeelhayu hadday tahay kaa dhunkan maayu laakiin haddaa madaxa kaa dhunkada haddaad sii daynaysa wixii muslimaad haysa oo dhan aad raacinays waan ku dhunkan buur markaasuu wixii muslim oon hayoo dhan waan kuu sii dayn buur markaasuu faqabbala ra'sahu madaxiisii buu kayuu dhunkaday markaasuu asagii sii daayey iyo wixii maarata uu hayay muslimiinta oo dhan ayuu halkii ka sii daayey meeshii uu soo kaxeeyey markaas ciidanka intii xabsigii ku jireen markii lasoo wadaday soo tageen cumar bay ugu yimaadeen madiina arrintiiba oga sheekeeyey dan cumar bin khadaab baa marka kelimo cajiiba ayuu wuxuu yidhi yajib cala kulli muslimin an yuqabila ra'sa cabdullahi bin xudaafa qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah cabdullahi bin xudaafa madaxiisa inuu dhunkado waana awalu man yuqabiluhu anuguna ninka ugu horeeya ee dhunkanahay ayaanahay faqabala ra'sahu cumar markaasuu dhunkaday cabdullahi bin xudaafa marka madaxiisa ayuu dhunkaday sidaasay ahayd marka amilada noocaas iyo taariikhaha noocaas qofku markuu akhriyo waxyaabaha namaadijka iyo tusaalayowga ku sugaaya diinta islaamka inuu sugnaado fitan markay ku dhacdo uusan dhaqaaqin ayay u badan tahay inahaas iyo maaragtay way fara badan yihiin mid kastaba waxay u baahan tahay keligeed in maaratay la daraaseeyo oo maaratay cashiro dhan ayaa keligeed ay noqon kartaa ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wasifaat alculaa inuusan na imtixaamin hadduuna imtixaamana inuu ilahay nagu guuleeyo imtixaamka nagu sugo allahuma habitna fii diinik ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaha habaat fi diin cinda alfitan inuu fitanta allah subxaana naga badbaadiyo fitanka inuu ilahay midda muuqataiyo midda qarsoonba maarata allahuma inaa nacuudu bika min alfitani maa dahara minha wamaa batan fitanka daahirka iyo midda qarsoonba ilaahay subxana wa tacala baan ka magan gallay inuu ilahi wa tacala naga badbaadiyo hadduu maaratay nagu imtixaamana inuu ilahi subxana wa tacala imtixaamka kuwa ku guulaystay oona dhicin inuu ilahi subxana wa tacala naga dhigo diintooda kuwa ku sugnaada ilahi subxana wa tacala naga dhigo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanata waqina cadaab annaar hada wsal allahu cala nabiyina muxamedin wcala alih wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullah barkatu